walam yadkurni rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam xataa balaga tabuka walam yadkur mahasuusane nian mihasuusun rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasuulshay mahaytoon xataa balaga huwa rasuulka ilaa ku deero tabuka makaanki tabuka daraa ilaa ku deero faqaala nabiy naumay kagoolay walhaal huwa rasuulkana jaalisun kifidhiyey may kagoolay fi lqawmi goonka dhahdiyo fidhi bitabuka tabukan fidhi may kagolay ma facala kacbu bnu malik ma facala may fali kacbu bnu malik kacb bnu malik mabaragahay o may fali faqaala rajulun rajulka o may kagolay rajulkaaso min bani salimata reer banu salima kumida mer ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo xabasa may xabisayhu rajulka suge burdaaho lamadi lamadiisna soodi xabisen waay wanadaru waxabasa nadaru firiya xabisti iy lamidis janibna firiya faqaala mucaad bnu jabalin mucaad bnu jabal lah lirajuli rajulki mangara radia lahu taala canhu bisa ma shaya baasle bisa huwa shaya baasle ma shayan min shayin ya baasan lay goltaada kagooli walahiwalahi akadhaarade ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo ma calimnaa maoshini aleyhi ala kacbin kacb korshay maoshini ilaa khayran laykogna wa fasakata rasuul lahi amusi sala lahu alayhi wasalam fabaynama waktuwa rasuulka ala dalika sukoti sukotkaas kaase kasugunyiye ra-a nabiyu nabag maergay rajulan arag rajulkaas oo mubiyila mahay rajulkaas oo mubiyilan cad rajul oo ay meldheer haku dareero cadaanhange dhares hadhaw yazulu saraabu yani waa kay saraabkana lazulzulaw janhonraaskana lazulzulaw bihi birajuli faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsa may ka goolay yani wa kay kun haaw abaa khaysama tahaaw lanka hadereero abaa khaysama nagoy fa idan isla marki huwa rajulki waab abu khaysama tabo alansaariy ansaari linisba wahuwa abu khaysamaga aladigi wa tasadaka sadakaaye bisaaci tamri timir suusya sadakay xiina waktigi lamazal munaafiquna munaafiqiinta eeboyan hu abaa khaysamagas eeboyan yani timir suusya suusko timir may taraasareeno saas ka eeboyan qaala kacbun kacab may ka goolay falama balaga markii hadeerayni an haydeeri ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam bagatawajaha huwa rasuulka hajihaysidi gaafilan haala kawni gaafilan haaliki hanagadi hajihaysidi min tabuka tabuka kunagadi hajihaysidi marki rasuulka yani haydeerti ya xadara may haadirayni ana basi murugda ya fadafirtu may gudgalay atadakaru ini an hahasuusadaw alkadiba been hasuusadaw waagulu fi nafsi nafta iseraw bima may biayi shayin shayme akrju ana anan behe min sakadihi sakad nabi nabag dhirigsen ku behe kadan fi kadin bara waastacinu kaalmaysadaw ala dalika ra'yi ra'yigaas kaasina goayani kaalmaysadaayo ay waastacinu kaalmaysadaw ala dalika ra'yigaasan hada yani an isu warsadahayon bikuli di ra'yin ra'yi kon saaxibe kasta kaalmaysadaw min ahli helke e falama kiila marki lihin eray ina rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam kad dadan lahuwa rasuulka haaday daadimanki hagaryahaadi marki lingariya saaca maysuulay ani anigay albaabil beenti nsi sheegay baabilki dhonga oo zooli xataa carabtu ilaa an ku kaso ani aniba lam anjuana anan bedbaadaan minu min anabiy bishayin shaynka kubedbaadaan abadan weli shan bedbaadaan marki ilaa ku kaso faajmactu fa ajmactu may go-aansaday sidka sidka nabiy nabagon run sheegow sheeya go-aansadi waasbaha rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul sheyn may haaday daadimanki hagali ahaadi wakana nabiy nabag nashaana horka may bacdadiisa haytay ida kadima huwa rasuulka asiya galaayo min safarin kaku galaw bada nabiy bilaaway bilmasjidi misaajidka ka bilaaway farakaca nabiyu fasala nabiy nabo tukudaay fihi fi lmasjidi rakcatayn tukudaay rakcat alguduuma misaajidka galaay lam rakac taxiyatu masjidka tukudaay uma jalasa nabiy nabog fadheeday linaas liajli naasi dadka daraadi on fadheedaay ee dadkiman hilow sun kolku misaajidka dhaa fadheede dadka la wareysadaay falama facala nabiy nabo markii falay dalika alficla falyaja mayn kooyay huwa nabiya mayn seeday almukalafuna laminkilged almarsi yactadiruna hala udur daardayan an seeden ila ila nabi udur daardayan wayalifuna daardayan law linabi nabig lahantiisan daardayan wakanu may haadena bilcan wahamaniina siyetungi dhowr rajulan min rajulin ya haaden faqabila huwa nabag akbalay minhum yani wa kay faqabila nabiyu akbalay minhum min almukalafina mukalafiinta esho ku akbalay calaaniyatan daahirkoodiya ku akbalay وباyع نaبiyn o labalantama hm مkلaفinti labalantama واsتغفara huwa rasulka dhaafatin an dalba lahm للمkلaفina dhaafatin an dalbi وawakala نaبiyn o wakaalada sarاirhm caqididii hoose sirtiy hoosena wakaalada ilalahi taala an wakaaladi حata jiئtu ilaa an kuseeg falama salamtu markan salaami عalyh ala النaبiy salaamiya tabasama huwa rasulka musaday dhol cadey tabasuma mglab langadherefgelisadin musaday oo kale yani wa ka in dhol cadey uma qaala نaبiy law may kagolay tacaala koybe fajitu sedi amshi halan usocdo hata jalastu ilaan kufadheedo bayna yaday yaday nabi laba ku fadheed faqaala almustafa sala allahu alayhi wasalam liyan mayngaray ma may khalafa ah, khalafa huwa maaga gadaal marsiyay kaad ka gadaal marsi walaada gadaalka indhikimey maayo lam takun antaad mahane qad ibtacta kiyonayaw shiraysaday dahraka gaadidka shiraysadi mahane qaala kacbun may kagolay gulsan meray ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo ini ana wallahi akdaaraday low jalason fadheedo faday cinda gayrika ada keerka agdiis fadheedo lahay keerkaasoo min ahlidunya adunya helshe la ra-aytu ra'yooyi fadhay ani ani saakuju anaan siin bahayo nin saadin saadin ayr keerkasoa ra'yooyi fadi biqadrin wadaraku bahaw la wallahi akdaaraday kadoditu walisiya jadalan fasaahadiya lisi walaakinani hase ahaatay wallahi akdaaraday lakad calimtu may ogaaday yani lain xadadtuka hadii ankinsheekoyo alyoma maalintan tange xadiisa kadibin sheeko oo beengakin sheekoy tarada antaraadla nagdaas bi bilxadiisi aniya gayraadla nagdaas layushikana allah ilahay may bandhowya yuskida huwa ala dhirifgeliyo kaad ka dhirifgeliya alayana korkay wain xadastuka hadii an kin sheekoy xadiisa sedgen sheeko ranga kin sheeg tajidu antaad yadi dhirfaas alaya korkey dhirfaas fi fi lxadiisiya korkey dhirfaas way ini an larju laakin samay rajeeyey fihi fi runtaasoy may kus rajeeyey cugub allahi ilahay iribtis caza aalib aaday wajala winad iribsamadiis taasa kurajeeye wa wallahi akdhaaraday ma kana li min cudrin ma kana li an min sugnaane min cudrin cudrun cudur hadiyaraate min sugnaan wallahi akdhaaraday ma kuntoon mahaan dadda wuligay aqwaaki hoog badan mahaan walaa yani wa kay aysara kootanaado badan mini an otaajirn badanna majarni ina otagi takalaftu ana gadaal maray ankaada koo gadaal mari qaala kacbun kacab may ka goolay faqaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul she may kagolay ama hada ama hooy hada rajulkan kan e fakad sadaga hada kan ruma sheegi fakad sadaga huwa rajulkan ruma sheegi yani falahay fagum istaag fagum sulog hataa yakliya allahu ilahi inti kaogmiyaayo fikaada fika kaogmiyaw wasaara rijaal rijaaliya socden rijaalaso min bani salima reer banu salima kumideeyo socden fatabacuu rahena ni ani rehen fagaaluu rijaali anima ingarena wallahi akadhaaradaani ma calimnaa ma ogaane kaadma ka ogaan adnabta dembawtay damban dembi dembawti gabla hada gabla hada dembi dembi kama horsi dembawti moshini lakad ajasama ajisay fi anla takuna fi an takuna ini ahaato ajisay e ictadarta ki cudur daardihaas ilaa rasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul sha in cudur daarto bimaagin ka cudur daarat ictadara cudur daardeno ilayhi ila nabiyiba almukhalafuun an ka cudur daarden adinan ka cudur daarat may ku ajisay fakad kana kaafiyaka kan kiifilan may lay haada faday dambaka dembiga kaafiya maylay bahado faday istikfaaru rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay dhaafatin dalbaw shay lakaas dhaafatin ki dalbaw kaasayba kifilnaada faday may oo ngudur daarga wahayti qaala kacdug may kagolay fa wallahi kadhaaraday maa zaaluu dadki mazulno yuanibunani idegaalayang mazulno yalumunani idegaalayang mazulno may weelways ilayin hataa aradtu ilah an doono an arja inin nagd an ku doon ilaa rasuulilahi nagdo fa ukadib an been sheego nafti naftay beeni oday beentay haysanisen uma qultu may kagoolay lahum linnaasi lahum yani wa kay hahay wa kay uma qultu man kagoolay <clears throat> lahum liqawmi qoomki kay mangaray waa dadki oday yani rijaal wa lahum lirijaali oda heray yani isumida wa lahum lirijaali rijaali mangaray hal lagiyade saas mee hal lagiya lakulumay hada kan ana lakulumi yani ma lagitu wa wala ana lakulumi maiya maagay min ahadin ahadin had lakulumi jare qaalum here naam ha lagiya may lakulumay huma lagita walaad lakulumti maaga may lakulumena rajulaani lam rajula lakulume ala mayrena mitla ma kulta walaka goli okal waila waila may lang eray o gaala nabiy lewa wakiila lahuma lirajulayn mitlu maagi okal lan kagoli ila laka adalkin kagoli qaala may kagoli kultan meray man huma ayu lamadaasoy lamadaasoy ay dadkadayda kormiyaw qaalu mayrena murarat bnu rabi alcamriy kowde wa hilaal bnu umayat alwaaqifiy lamadaaso qaala may kagolay ka fadakaru li an in sheegena rajulayn in sheegeen rajulayn kaas oo saalihayn isasoodon dadi shayda haalireen oo badran haalireen uswatanba fihima fi rajulayni lamada dhadiyob ati daisha qaala kaabun may kagolay famalaytu tabiina waktigi dakara husen huma lamadi rajul in husen abahi wanahaa rasuul lahi inu reebi sala allahu alayhi wasalam an kalaamina una lahadalow kaana inoo reebi ayuha akusu kasisay ayuha salaadatu sadidinga kasisay min bayni man suul dhadiyo inilini lahadalo reebi takalafa gadaal maray canhu an rasuul rasuulka ku gadaal maray qaala kacbu may kagolay fajtanaba fajtanaba may fogaadeen ana una may noo dheeradeen annaasu dadka noo dheeradilhadlawma le o gaala kacbu may kagolay taayur tagayaru dadki isbedelen lana lahantan yan isbedelen wajiganin bedelen waay hataa tanakarat anti yani waa kay ku inkarto liana lahantay fi nafsi alardo aradi hataa kudoorsoon hataa tanakarat hata tagayarat ilardu wa ardi iskubedelo li ana lahantay fi nafsi fama hiya ardi banhaan bilardi ardi nhaan alati aradaas oo arif ana kasaay falabitnaa nigani ala dalika ala adami lkalaami hadal laantasa nigani oo magaaladii dhong lang nilahadal madine dadki roog lang nilahadalan lahayn hamsiina konton laylata min layla nigani fama saaxibaaya lamaday saaxib fasakana khulooce idios ku khuloocedan wagaada fadheeden fi buyuutima lamadaas lamad yani guryaal soo fadheeden yafkiyaani halin wama ananilama fakuntu ahaadi ashaba alqawmi qoomka kan onayaw anka shabaabsan iyo haadi waajladahum ajlad alqawmi qoomka sadid ana kan ka hoog badan iyo haadi oo dhalinyaranka eh fakuntu an may bahaday ahruju ana ana bahay fa ashadu saadiraay asalaata mahala salaat salaada mahalshay maa almuslimiin lahadiraay waaduufu wareegay fil aswaaqi suugyaalkana wareegay walaa yukalimum hadlaanini an ahadun hadmid hadlaan waaati seeday rasuul allahi seeday sala allahu alayhi wasalam fa usalimu anana salaamay alayhi ala rasuul walaalwa rasuulkana fi majlisi majlisi rasuul rasuulka makaan fadishay kasugayi bacda salaati salaada baadisha salaamay faagulu fi nafsi naftay maysaraayay hal haraka nabiy nabag dhag dhagaajiye shafatay shafatay nabiy naba nabadi farunja dhagaa dhagaajiye biradi salaami salaam radiyowkeed amisme laama dhagaajin uma usaliyan ana tukudaay gariiban weelindhaw minhu min annabiy nabag meelindhaw a tukudaay wa usaarig an hadaay huwa nabiya nabag iya kahadaay annadara fiirada kahadaay fa idaa aqbaltu hadii an gaabilo alaa salaadii salaada horan wededo nadar nabiy daynooda ilahy ay daynooday waidaa ltafarta adi ana fiirso milacsado naxwa wjiyata wjiyat nabi naba jeedisan milacsadon acra lahuwa nabag jeesaday aniya jeesaday hataa idaa baala markii dheeraday dalika alxaalu xaalkas kaasay calaya korkay dheeradi min jafwati lmuslimiina muslimiinta gooyowkooda mashaytu iyo socdi hataa tasawartu inti an kutilaabsado jidaar haayidi abigataada abigataada beergeedidis derbishan kutilaabsan wahuwa abugataadada ibnu camiya deerkee nogshay وaحب الناaس kklinjel bagnaayo ilayanantik fasalamtu salaمi عalyh alag abigataad abigataada korshe salaمi faوalah gdhaarday maradahu gataad alaya korkay aلsalaم salaam maradin fakultu law li abigataad yaba gataad anshudka biلlah ilahay kiso alay hal taclamu anta admo shiidiya ni yani wa kay ni animiyo shiidiya uxib ana ini ani jeela allaha ali jeelo warasulah rasuul allahi jeelo mawar wargarto mayin hadal waasan fasakata huwa bugataada amusi facudtuka nagay fanaashatu su'aalay hu abakataadiya soaali yani wa kay asaluka bilahi aki soaale mooshiidiya seerumana fasakata hu abugataada aamusi facudtu kanagi hadalkia kanagi alkalaama fanaashadtu suaali hu abakataadiya soaali yani faqaala abugataada marki dima yalay allahu warasuluhu aclamu sayari mana adalki usafshe kubahan bese haaden ilahay i rasul shay og bes fafaadad aynaaya lamada hindood yashibame watawalaytu jesadi xataa tasawartu inti an kutilaabsad aljidaar kutilaabsad fa bayna wakta anani bamshi sooda fi suuq lmadina ee musanifka raximahullahu may baliya may kadhax jarnay azwat yani may kadhax jarnay azwatu tabuk oo kacab tawbadiska shee baabu tawba kadhax jarnay xadiidkii baabu tawba oo kacabka sheekoya kadhax jarnay hordaanga mehnin sheegay yani waa kay hadisi mid hayay ini tabuka oo asaabtan beheeno rasuulki asaabtisan beheeno usoona ku gadaal maray bahaase bari bahaase sin la unsuurta waaytay gadaal mari kalkun yani rasuulka na subay tabuka seedi mayl kalkun ilaa tabuka rasuulka seeday ma itoonya ley walam yadkur mahasuusanani ana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay may hasuusan hataa balaga huwa rasuulka ilaa kudeero tabuka makaanki tabuka leraa ilaa kudeer faqaala nabiy na may kagoolay walhaal huwa rasuulka na jaalisun fidhi fi lqawmi asxaabta dhahdiyo fidhi may kagoolay bitabuka fi tabuka makaanki tabuka dhah fidhi meeraya ma may facala fali kacbu bnu malik siay kacab binu malik may fali usa ilan dadka may bua mala si in ying hataa diiwaan makoobane wala hatuwaay malahayne lanki koy dhuumay galo malahasuusadaane ang maleeyaay hadii waxyaa kadegmatislahayo kolka yani waa kay hata hataa rasuulka haytawi hay ma facala kacb bnu malik kacb binu malik lang oo munaafiq mahayne lang fayleebahay may faliyu mana may kadhi faqaala rajulun rajulka haboodi kol rajulkaas min bani salima qabiilku raayko iya iskain lanku raayga hoo reer banu salima eh yahgom ye may kagoolay yaa rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo habasa may habisay lankaas kacab may habisay burdaaho lamidis garbo saariya habisan waay lama daragaadadayreed iwa nadaru fiiriyo fi cidifeyhi fi fi cidifeyhi fi jaanibeyhi lamidis dina fiir fiiriya anasa habisen lankusuge lankaasoy hordhaan walma gabne hada helay lamadoo mawisala galaday kolkan usuba isriyaabsamo mana intaan fiiriye usuba isa fiiriyahaye makudera inti suntaan ba sari kalkan hadal lang rogn wala kasheega ew hamashe ew kalkan lang muslim walaalka baala hobla kamadon maylin bahay ini ad reebto dhankaas kaas difaacdo waa ko lan saxaabi haboodi faqala mucaad bnu jabal faqiyu hadi lumma umaduntan faqihishe radia allahu tacaala canhu mucaad bnu jabal may ka goolay law lirajulya may ngaray ha bisa huwa sheeye baas lahaadi ma shay an min shayin ya baasan lahaadi gultaad kagooli gawlukaa baas almaqsus bidami haydaarada ka lakakasisi golka golka basrelan yaho may lankasaasangarta saxaabigi lanfayl eh wallahi akdhaarade ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo maa calimnaa maoshini alayhi alaa kacbin kacab korshe ilaa khayran laykogno wal kale unakogno malelankaas ilaa khayr laykogno maahin saantifaaci kolkan kaab mucaad taasu lang muslime baalahood lakaamad taas intifaacdo reebto lanbaalankaas oobad dhugunsato kamacansato iska dhudhugunsato adina dembigala jartalalankwalahamadayaas dembega islaama talankaasa ilibshay islaama markaasoy fasakata rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay aamusi fa bayna wakta rasuulka oobsaasbelerbesimoosweliwa fa bayna wakta huwa rasuulka ba calaa dalika sukooti sukootkaas kaasa mise kasugunyi calaa dalika alxaal kasugunya meelo isku fidhi ya ra-aa huwa rasuulka may aragay meel dheer ku aragay rajulan rajul ya aragi yani waa kay rajul ya masaafo dawiile dheer iyo ku arag habelela mobilan haal hadar cadaysaday mobilan ey laabisan siyaabal bili wa dhar cadaan hagunduday oo saasay hadarer mobilan haal eyki hadhar cadaysay ey laabisan siyaabal yani siyaabal bilin hagundudi yazulu saraabu saraabkana lazulzulaw yani bi birajuli rajulkina saraabka lazulzulaw asaraabu maylere maa yabdu walmauqdaayo min albariya baadidka mauqdaw fi lhaajira waktigan okel wakti kuleelka kaanahu ma un bi oo kal lang maleeya binan hayna daan jini iyoonayo dhaan dabgaali iyoonayo lam walaagon kasay yani waa kay janhoraas iyo lam walaagon kasay yani yazulu saraabu janhoraaskina lazulzulayo bi birajuli rajulki lazulzulaaw yani lang mir dheer ifida laamada katoosay mir dheer mir dheer lakuaraga oo kale walbikada dhahjal oo kale lang maleeyay faqala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shemay kagoolay kun haaw lan yahow hadareerow haaw abakhaysama takol abakhaysama hawari mana abakhaysama lay ama ayu lankan abakhaysama nagoy sari fa idan isla marki bu huwa rajulki wa abu khaysama bu alansaariy ansaari langisbey wa huwa abu khaysamaga aladigi yu tilmaanti sifidiis tasadaka huwa ladigi sadageeyey bisaaci samri timir suusya sadageey xiina waktigina sadageey lazama lamaza lmunaafiquna dhacana lmunaafiquna munaafiqiinta dhacniyeeno duren eeboyan hu e waakay kay rajulka suge eewayan waay yani waa kaasukan usuge hey caabuhu eewayan wadacanuuhu duren wagaaluuka goolen ina allaha ganiyun an saaci hada weren ilaahay suuskil kan suusiyay ilaahay taajira kuweya aniya kuweyelen mana may hobol sheena walbadan sheenid munaafiqiinta saaseren mana yani lanko walbadan sheenin maerena kawa riya waay status waay seren u munaafiqsmilakufakadaw male lanki walbadan sheenin status ahaan sheeni ere lanki walyartabadkiseenin meerena waa kay hansa wele ilaahay kanibakueya suuskosa wele walbadin sheenin kalkunki lan ku suge marki oo kasbatu tabuka rasuulka sala allahu alayhi wasalam tabuukan agal qaaday ya saabta rasuulka man yobohayha yani su-aaleyh yani lambwali sahayo awoodise sheeno eri mana markaasa lambwali awood ma inka maal badanaayo inti maal la sheen cudmaan bin afangan maal badanaayo maal badan sheeni oo rasuulka libertiska shibi rasuulka sala allahu alayh wasalam ilaa an duaadiska deersiyo ilaah ana karaala nagday umaan adina karaala nagday ku er mana maal badan asheen o aswad dulimaadka lakagaris galeeya cabdiramaan bin oob saas oo kale cabaasun kadalika abubakar iyo cumar yoona tartameena abubakar arooyey maalshay wali diyaari dhonga ad macruuf aswadi eedan ka tartami lam wali awoodiya isheenay kolkan lankan usuna may awoodi saaytay suusko timir e usuna gabi yoogya sheen usuna mana markaasa eewayana in allaha laganiyun can saaci hada eran ilaahay kan suusiyey kudeegtoonyar suuskose welaidahay suus ma insheen walbada insheelisar kolkan wahwa rajulkan abukaytamaliley aladigiy oo qur-aanka kadegaayey tasadaka sadageeyey bisaaci tamri timir suusiya sadagay xiina waktigii lamazal munaafiquuna munaafiqiinta eeboyen hu ewaakay masalan ladiga soo eeboyen qaala kacbon kaab may ka goolay falama balaga markii deerayniyan haydeeri ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shayba kad tawajaha huwa rasuulka jihaysiday kaafilan xaala kawnihi raajican haaleyki hanagdi hajihaysidi marki haideerti min tabuka tabukana kunagdi haideerti ya alara may haadiray ni anuma in haadirtay basi murugdaha inkoyti way wal alwali muruged aragaay ya in haadiren fadafibtu may gudgalen atadakaru ana an ha hasuusadaw alkadiba been ha hasuusadaayo se been in sheegasese rasuulka yani ay inribigriyaase been in maslahayaasana laha waagulu fi nafsi naftay seraw bima bi ayi shayin shayme akruju ana ana behe biayi sababin shayme biayi shayin shayme akruju ana ana behe min sakadi sakadi nabi nabad dhiribsi sheenku behe gadan fi kadin bara rasuulka ooba koy sheenku fokadaasa dhirib sheenku fokadaas islaha waa saacino kaalmaysadaw calaa dalika ra'yi ra'yigaaso an hadii yani an go-aansado fadahay an kaalmaysadaw bikuli di ra'yin ra'yi koon saaxibe kas oo min ahli ehelkaya garaabada ah lan kastaba yani saweele saweele laha falama ila marki liingaray ina rasuul alahi sala allahu aleyhi wasalam ilahi rasuul ahaaday ina rasuul allahi kad adalla huwa rasuulka haadi baadimanki hagali ahaadi marki liingariya zaaxa may zuulay cani an hegey may oo zuulay albaabil baabil wali la argaayo oo taben waay wali beengeeni sheeg lahaayo dhong oo zuule may wa hataa carabtu ilaa an ku kaso ani anibilam anjuana anan bedbaadan minhu min anabiyi nabag hesheen ku bedbaado korna bishayin shayin ka oo min alkadibi ah abadan kabadbaadaan oo beenin sheeg dumugfokadaaso waya kidegeey sawelasa saryar marki dembe runglay sheegto sheeg doruntuwal kabadbaada gali faajmactu go-aansidi sidkahu sidka nabiyi naba n run sheegow shay ya go-aansidi waay sidkii iyaahu o kal wa sidkahu sidka nabiy masdaru mudaafo limafcuulihi yani wa kay sidkahu sidka nabiy naba un run sheegow shay taasa go-aansidi wa asbaca rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shayna ahaadi laadimanki hagali madini hagali rasuulkana wakana shanu shanag may haaday idaa gadima huwa nabag hadi hagalo min safarin baciidin safar dheera ku gala badaa huwa nabag bilaaway bilmasjidi fi lmasjid misaahidka dhahgalaay meela ka bilaaway farakaca nabiy nabo tukaday fasala nabiy fihi fi lmasjid rakcatayn tukaday uma jalasa nabiy nabagan fadheeday linnaasi liajli nnaasi dadka daraadi an fadheeday falama facala saas horta caadidii saayto o meelka koy misaahidka fadheede wali dadka wareysade saasa ahay salaamaya saasahay intiisdisanteen falama facala nabiy nabag marki falay dalika alficla ficilkaas kaase falay masaajidki garayka tukudi ya jaa may inseedana huwa nabiy inseedana almukhalafuna nimanki ligedaalmarsiyay munaafiqiinti hayan haanasa inseedeen yactadiruna hal cudur daardayan ilayla nabi nabag daardayan idaana lanka dhaafna wayni unta waay kada wayli welib waanhaton wasadaane been sheeg been ka dhaardayan wayaclifuna dhaardayan lahu linabi nabag lahantiisan dhaarda wallahi ka dhaardaane sahaysa idaganalakadhaafn kadal wakanu may haadena mukalafiinta soy bilcan wahamaniina siyeesug idhoor rajulan min rajulin ahaaden oo munaafiqiin an badan fakiila mayl faqabila huwa rasuulka akbalay minhum yani wa kay masala min almukhalafiina mukhalafiintiisyo ku akbalay calaaniyatahum daahirkooda iya ku akbali wabaayaca huwa rasuulka labalantamay hum mukhalafiintiya labalantamay wastakfara huwa rasuulka dhaafatin dalabay lahum lilmukhalafiina dhaafatin an dalabay wawakala huwa rasuulka wakaaladay saraairahum siriyaalsho an wakaaladi yani ilalahi taala an wakaaladi hoosi oho munaafiqnima kajegto been sheegahayaan ilahay an wakaaladi daahirkana akbali daahirkana ku akbali wa marhay saase rasuulka sala allahu alayhi wasalam dadkiyo haysantiyo ilahay an wakaaladi hataa jiituhu ilaa ana kuseed marki damb anina seedi wa ano obsadawa seedi falama salamtu marki salaami alayhi ala nabiy salaamiya tabasama huwa rasuulka gosoli tabasuma almuklabi lang la caragiliyay la dherasgili irib gosol shay oo kaliya muusaday gosoli waay lay welay ana ogdaan dadka yani yusuf an mooshin sidaan inan hiraw yani miing malayaneri kolkun lan dhirifon oo kali in dhirifon ilan lan kufiladaan hoob kaarag dogda walaawan lan dhirifi oo kal kolkun yani tabasama nabiy nabo gosolay tabasum almuklabi lang la arajiliyay la dhirif geli gosol shay oo kaliya gosoli hay afka yani ilko ingmaati mayna rasuulka sala allahu alayhi wasalam horta mayleha tabasum shay mayl gosol shay maylahay wadixkuhu tabasamo وamashul huweynatirilahay socodshayna tartiib ahay gosolshayna gosolona dhulabden lahay bes maaina hagaha gosol daaradi maya ma gosolaan falama salamtu marki salaami yatabasama nabiy nabo gosoli tabasuma almuglabi lan labirafgili gosolshay oo kale gosoli uma qaala nabiy naw may kagoolay tacaala koy koy fadawaa misayari fajitu seedi amshi an oo socdaw yan seede saabte dhahgala in seedi xataa jalastu ilaa kufadhees bayna yaday yaday nabiy nabo hortis kufadhees yani wa kay saas waay hortisa rasuulka fadheedi faqaala nabiy limay ngaray ma may khalafa huwa ma gedaal marsi kaalka gedaal marsi sheegba cudur daaroy badin may walaada gedaal lamarsi mey walaada ambahawaysi tabuka ambahawaysi mey may lam takun anta maane kad ibtacta kihashiraysday dahraka gaadidka gadi maane yaabuwa gaadidka dhon diyaarba kinhay men bahawaysi qaala kacbun kaab may kagolay gusan mere ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo ini an wallahi akdaaraday law jalasan fadheed faday cinda gayrika ada keyrkaas disfadheeda fadi keyrkaasoo min ahli dunya addunya helshe kumid la ra-aytu mayda faday ani anibsa akruju ana ana sin baw min sakadi sakadi lgayri keyrkaas caridis dhiribsheen kubaw bicudrin udurin kubaw taasara ayooy fadiyo may walila wallahi kadhaaraday kad ucditu an jadalan fasaahadi alisiyo lan fasiixe aftahan ewa aha si oo sheekada yani lang laabaw kasa faday dadka bershay oo baaliyo fadheen an udur daaro faday laakin admako yani adbeenbeen makin sheego korori laadaaadis jadalan fasaxatyalisi walakini hase ahaatee wallahi akadhaarday lagad calintoon may ogaaday lain xadastu hadian sheekoyo kaadkin sheeg maalintan tan ee xadiisa kadibin sheeko oo been en sheeg tarlaa anta adin raalla naglaaso bihi bi xadiisi lkadibi sheekadaas beenteed karaalla naglaaso ani anegey anegey oo raalla naglaas kin sheeg layushikana allahu ilaahay may xaqiiqikeeya yuskid huwa ilaahay ini dhirifgeliyo kaada ka dhirifgeli calay ana korkeyki dhidibgeliya waxyi lahayisiji entisu kaadibiinta kajarliyer taasa koobsadeeri mana walain hadastu hadii an sheego kaadka in sheeg hadiisa sidkin sheeko rung ek sheegon tajidu anta adina dhirifaaso calaya ana korkey dhirifaaso fiihi fi xadiisi sidki sheekada runte adina korkey in dhirifaaso ahay ini ana la may rajeeyey yani fihi fi xadiisi sidki sheekada runtee dhahdiya may rajeeyey cugba allahi ilaahay iribsamidis iribsamidiisa rajeeye caza aalib hadi allah wajala winadi wa wallahi akdhaarde ma kana li an min sugnaan habyaraate min cudrin cudurun cudur wala era min minta zaaidua kana isinshaa ma kana li min sugnaani min cudrin cudurun cudur min sugnaan wallahi akdhaarde ma mahaan gabda agwaa ki hoog badan mahaan walaa aysara ki taajirnima badan mahaan mini an oo taajirnima badan xiina waktigi oo tanaannima badan mahaan takalabta nagadaalmare anka wal habyaraate cudur anagawa male oo walaagay dhong indiyaarsanaayno reed walin heri mosheri mana sonaas ku sheeg yari qaala kacbun kacb may ka kagolay faqaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul she may kagolay ama hada kan oo kacbe kan e fakad habigii dhabahaanga sadaka hada sadaka huwa rajulkum ruwan sheegi e faqum surung hataa yakliya allahu ilaahay inti kahogmiya fika ada figa ilahay kufi shanika ilaahay ilahay kahogmiya wahiya kokdijaw baquma yari mana wasaara rijaalun habahi kolku anu hadareeradad haw dabgale wasaara rijaal rijaala socden rijaalasoo min bani salima reer banu salim kumida qoomkay kumida socden fatabacuu rahena nianihayreen faqaaluu lima ingareena wallahi kadhaardaani ma calimnaa unamoshini kaadna koshini adanafta dembaawtay damban dembi dembaawti qabla hada qabla dembi hada kan dembishay hortiye dembaawti moshini mana qabla hada dembi la qabla hada dembi dembigan kan eda dembaawti hortiye dembi kalmoshini lawallahi kdardaykadajsamay ajisay fi an laa takuna laa tazajisru aha fi an takuna ini ad ahaato ku ajisay ictadarta ki cudur daaridi haato ilaa rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsheenti ken cudur daaridi haato bimaagin ku cudur daaridi haato ictadara cudur daarideeno ilayhi ila nabiy nabagantikeb almukhalafuna nimankii la gadaal marsi cudur daariden in ku cudur daarotmay ku ajisay falakad kana shanu isha anaga maylay haado faday mayasriyalay koy kana fi istikfar sii koydo isinsa koydo falagad kana may ba haado faday kaafiya ini kaafiya ka adka kaafiya dambaka dembigana kaafiya maylay ba haado faday istikfaru rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay yani istikfar shay leb laybka kaafi fadi falagad kana shanu sidiyan walarko falagad kana shanu shanaga may haado kaafiya ini kaafiya kaadka kaafiya dambaka dembiga kookaafiya istikfaaru rasuuli lahi sala lahu alay wasalam ilahay rasuul sheeg dembi dhaaf dalabow sheeg lakablahanta dhaafatinkin dalabow taasayba kiifilnaada lahaytay mayn udur daardo hayti wa qaala kacbunka may ka golay fawalahi kadhaarday ma zaalu rijaali zulna yuanibu yuanibunani yalumunani idegaalaya min ataniibi min ataniibi masdar taniib lakushaani yuanibunani idegaalaya e yalumunani idegaalaya mazulna xataa aradtu ilaa doon an arja in nagdo ilaa rasuuli lahi sala lahu alayhi wasalam ilaa rasul she nagdan kadoon fa ukadiba yani reed yani waa kay inaan beeniyo nafsi naftay beeni uma gultu may kagoolay lah lirijaali may ngaray hal hee lagiya lakulumay hada ma lagitu walaana lakulumay lakulumay maciyana maagay min axadin axadun ahad lakulumi jare kaalu maereen asaabi dadka rijaali nacam ha lagiya may lakulumay hu ma lagita walaad lakulumti may lakulumay macka maaga rajulani lam rajula kulme ala lamada rajul may kagoolena mila ma gulta walaal ka kagooli oo kaliya kagoolen wakiila lahuma lirajulayn lamada rajul may lang eray mila ma kiila walila kagoolay lakaad lakin kagooli oo kale qaala yani marka qaala kacbun kacb may ka kagoolay gultaan ma eray ha man huma ayn lamadaas rajul dad lakadayda koro oo lakasabro kor miyaw qaalo ma erena ha muraarat bnu rabi muraarat bnu rabi alawalu kan ulu may bua murarat bn rabic waay alcamriy qabilshi camr nnisbay ansaare kan lamaano wahilaal bn umayata alwaaqifiy reer waaqifnisba isun ansaarne ewo lamadaas qof waay qaala kacbun kacb may ka golay fadakaruu sheegen dadki rijaali lilyajliya lahante in sheegen rajulayn lam rajuliya in sheegen rajuleenkaas oo saalixayn isa soogon rajuleenkaas oo gadi shahidaa xaadiren bedra bedr xaadiren fihima fi rajulayni lamada rajul dhahdiyon uswatun daysho kasugnaati qaala may ka golay famalaytu tabi qaala kacbun kacb may ka golay famalaytu tabi xiina waktigi dakaruu sheegen humaa lama rajul liil liajlian lahantay in sheegana yani tabiya ribeslankasaydu kor waa dadkaasoy dad ahlugader eb waaha dadlakasaydu koray gali wanahaa rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul reebi can kalaamina ona lahadalow kaan iyo reebi ayuha halaaatu akusu khasisay ayuha halaaatu sadidin akhasisay min bayni man duul dhahdiyo ye inilini lahadala reebi takhallafa huwa manka duulka yani gadaal mareeno canhu ani nabi ku gadaal maren dadki kale gadaal maren e unu sadiidan gaar ahaan hadalka noo reebe ilan hadalna sadiidan of yalaneri waay asaabti dhan kolkuna aaminsan qaala kaabun kaab may kagoolay fajtanaba may fogaadena ma una may noo fogaadena annaasu dadka noo fogaadeen o qaala kacbun kaab may kagoolay tagayaru door soomene lanaa dadkiyani isbedelen tagayaru isbedelen dadki lanaa liajlina una daraadanian isbadileen dadkiiba dadki maeb lang lahadlaw malew ay bulshada ogdaho magaalada dhahgalo lankii lahadlaw bang lahayna yani waa ki magaalada dhong yani kilidorsomas hataa tanakarat ilardu eri hataa tagayarat ilardu aradi ilaa yani kunakirowto oo arla lankasaan oo kale kunagat hataa tanakarat ilardu aradi inti kudoorsoonta hataa tagayarat ilardu aradi inti kudoorsoonta liliajlian an lahantay nafsi naftatida naftatiday maanaa maay aradan aradi mae si anisar mana may wali of ilaadalmane dadkadon wa yani dadkadon suma loo eray fama hiya aradi mahaneb bil arli aradi an kasaayim eb alati aradaasoo arifon kasaayim ewa fama hiya aradi mahane bil arli aradi mahan alati aradaaso arifon kasaayim mahan waay falabitnaa negani cala dalika cala cadami lkalaami kalaam waaysadaas taaseeka negani hamsiina kontonga negani laylatan min layla konton haminye negani waay fama saaxibaaya lamaday saaxib fasakana lamaday saaxib khuluce waqacada fadheeden fii buyutihima lamadaa saaxib guryaalkood iyo fadheeden yabkiyaani harin lama ooya lamadiyo ooyan fadheed meelasu fadheeden ooya wanagdeen wa waama ana anamaha fakuntu an haadi ashaba alqawmi qoomka kan kadayar iya haadi sadiid qof anin kadayaraay waajladahum ajlad alqawmi qoomka kan hoog badan iya haadi ay agwaahum agwa salaasa sadid qoomka e kan hoog badan iya haadi fakuntu an may bahade akruju ananki bahaw ahaadi faashhadu xaadiraw asalaata salaada xaadiraw maa almuslimiin muslimiinta maasho masaajidka sae dadka jamaada la tukadaw langiladalawnalahay waaduufu wareegayo fil aswaaqi suugyaalku sidaha wareegaw walaa yukalimu mahadlaane niyan axadun hadmila hadlaan waatii seeday rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulsha baalisa seeday oo laymugo salaanka salaamawlaysaysaday fa usalimu salaamay aleyhi ala nabiy naba korshiye salaamay wahuwa walhaal wa rasuulkana fi majlisi majlis nabi nabo makaan firishay kasugunyi bacda salaati salaada bacdishay salaamay faagulu may saraayay hataa magu hadal ani dheeg isku dhaaf faagulu fi nafsi nafte may kishakiya isaraayey hal he xaraka huwa rasuulullahi dhagdhagaajiyey shafatey shafatay rasuul rasuulka lamis farunya biradi sala biradi bisababi radi salaam salaamta radiyowka sababte farunyoshen dhagdhagaajiyey sa isaraay amisme laama dhadhagaajin uma usali tukdaay qariiban meelin dhow iya tukadaay gariiban milan minhu min anabi nabadon dhaw wausaari anana hadaay an nadara firidiyana hadaay fa ida adbaltu hadi ana gaabilo calaa salaati salaade horon gaabilo iyo nadara nabiy nabad daymooday ilaya nantikey daymooday waida iltafattu hadi ana milaasado naxwahu jihatahu jihat anabi nabad jeediis ana milasadona acrada huwa rasuulka jeesadaay aniana jeesadaay wa hata ida daala marki dheerado dalika alxaalu xaalkaas dheeraday calaya korkay dheeradi oo min jafwat lmuslimiina muslimiinta gooyowshona e ya mashaytu socdi hataa tasawartu hataa calowtu ilaa ana ku koro jidaara haaidi abigasaadata abigasaada lanki leerahay beertis haaidi manaa bustaan beer waa beertasoy derbishi ana kutilaabsado ku koro yani wa kay wahuwa abugataadeg maybu ibnu cami adeerke enogshay wa wa axab naasi dadka kilinjelan badnaayo waa ilay anantika eh fasalamtu salaami alayhi ala abigataadi salaami fawalahi dhaarday ma rada huwa abu gatadma radin alayan kolkay asalaama ono dhan ba dalkalano reebadayres salaamti dhon hata miradineri fakultu may kagolay law lebi gatad may ngaray ya aba gatada aba gatado yani anshuduka billahi as'aluka billahi ilahi yakiso aley hal taclamu antaad mo shiidiya ni an miyo shiidiya uxibu ana inan jeela allaha ala jeelo warasulahu rasuul allahi sala allahu alayh wasalam jeelo mo shiidiya fasakata huwa abu qataada yani markaasa aamusi facudtu nagi asuaala suaalkiyaka nagi fanaashadtu suaaleyha hu abaa qataada bilahi yaka suaali fainsiduka bilahi hal taclamuni uxibu sari fasakata hu abu qataada dan aamusile facudtu kanagi hadalkiyaka nagi fanaashadtu suaaley hu abaa qataad faqaala abu qataada tama yaray allahu allah warasuulu rasuulilahi aclamu ogaan badan ilahay rasuul shay oga inaad ilahay rasuul shay jeele sayari fafaalad caynaaya lankijelay dadka nijelay hadii hata hadal inglanagahay aan leefshe kubesta salaanti oreebidi markaasana doon tiiranyoday fafaalad caynaaya lamada hindoodiya shibamen ilangali shibamengaley ey saalad ahi caynaaya a soodeen wadamac hinantiyo deedati wa watawalaytu tasawartu ilaa an yani kutilaabsado aljidaara derbigi kutilaabsad fabaynaa wakta ana ani bamshi socdaw fi suuqi lmadinati madina suugshe socdaw idan isla markii maha ikadiyey nabadiyon lanko eelgodote yahay kadi waay nabadiyon beerfalaten walare idan is markiba nabadiyon wahuwa lfalaahu beerfalato waay yani kiila maylare lianahom wala nabadilin eri lianahom kanu may haaden yastanbiduna almaa biyo godaayen ee yabxatuna godaayen canhu an ilmaayi raadiyaayen wayastakrijunahu min mawdiihi min alardi dhulkaa kubiyaayen biyo kalkun beer godoton walare eel godoton walare lamadu idan is marki nabadiyon ko beerfalate e min nabadi ahli shami ahlu sham beer falatadooda kumid wa min man ine rajima huwa manka galay bidacaami dacaama lagali yabiicu beecifadaayo hu dacaamka suge bilmadina ka beecifadawba yaqulu huwa nabadigi maylaya man yadulu cala kacbi ibni malik saleymana man ay yadulu tusiye cala kacbi ibni malik kacb ibnu malik ay tusiye fadafiga naasu dadkiya gudgaleen lang ilhadlawmale yushirunaha tilmaamayan farta teegayan lahu li rajuli rajulki ilayanantike fartainkategan kaasulilay hata jaar nabadiyo beer falatadi intikakoy niyaninkakoy fadafaca huwa nabadigi sugaha ilayanantika indhiibi kitaaban kitaaba indhiibi kitaabkaasoo nin maliki kasaana bogorko kasaan leraw maliki kasaan leraa heshe ku ahaadi lanko gaaleho asalshay carabeho laakin sidiskal carabti gaalo wengayo yani mushrikiinti aho waana yani waa kay malikaas maliku kasaan aho carabtaasoo niyaw yani xuduudi shaam degaayan hukuma manaa langmadaha ew kaasafar min hayn fari wakunton may bahaaday katiban ki wargadaha indhiibi fadafa ilah kitaaban kitaabkaas oo saadiran hafulay min maliki kasanga kufuri wakunton may bahaaday katiban kawalkorda bahaadi fakaratu akiihu kitaabki faidan fi bilkitaab kitaabki dhadis may kusugnaaday ama bacdu bacda almadkuuri fa inahu shaniye kad balaga may hadeereyna un hana deerey ana saaxibaka saaxibka muhamed ebo yani waa kayahana deeri gadi jafa huwa saaxibka gooyey kaad ka gooy walam yajcal mawelne kaadina allahu ilaahay bidaari hawaanin daar daraawe ilaahay makuwel walaa madyacatin daar oo halaawte ilaahay makuwel meelhoob aribin kinaga tumido kore balanbaako falxaq heleel binaaun hana heleel nawaasi hariiriyane ka adkaariiriyane langaala farminhafarriyal mana yani waa kay saaso yani on masalan ba fursad yani lankan hoob dadkan one walaawa isgalanyinde kufaa'ido isdaansi manaa lankaas gaalo o diinton kubahoya fadaan kolku may le hoob saaxiibka saaskin gooy unuba diyaarkin eh, gal hasku hasga islaamnimada kubakiya islaamnimada kubah unu ninkooy safar milankadirer fakultu an may kagola xiina wakti garatu an akriyay a alkitaab rasaalata risaaladin akri haadihi tan risaaladin aylan sigar oo kaliyan min albalaay bilaayi kumidatarmana ee muslimiinta iyo shumako ereen langaalekin weerdaday waa bilaayi kala weeritan fatayamamtu nagasaday biha birisaalati nagasaday atanuura tanuurkan lagasadi a wargadlan fadaan sila wala tanuurkan lagasadi fasajartu huriyay ha yani arisaalata wargadya dabka saari waay jawaabkalmasina gamiyaartiyada hata ida malay hata ida malad marki tabeeno arbacuuna afarton tabeen arbiciin taaso min alhamsiin konton kumide marki tabeen wastalbasa lwaxyo waxyiginina gaadi idan isla marki birasulu rasuulilahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasuul shaylan haddirsidi ya yatihi huwa rasuulka koy niyanin koy rasuulu rasuulki may le ina rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulshaye yaamuru rasuulka maray ka ad ka amri an tactazila inaad dheerato an tactazila ku dheerato imraataka nagda ku dheerato ka amri haddana dadki dhonba me haddana lanki kinhoosey idiloogi ku dheeraaliyar mana fakultan may kugooley hayehe udaligu furey ha imraadi yeedahti furey amada may afcalu fale mana may kasuubiya qaala qaala rasuul kilaha hadirsadaa imeeray laama iya bal yani wa kay ictaziyo dheerawlaylikeri furmalker ha almarata falaa taqrabana inin dhawaatoy inin dhawaatoy ha imraado wa arsala diray ilayanantike saaxibayaw wa arsala diray ilaa ilaya ilayanantike saaxibaya ambaya wa ilaa saaxibaya dhe lamaday saaxibantiken ma indiray rasuulka bimili ma bimili dalika alamri amarkaas kaase oo kaliya indiri fakultu limraati naagday ma ingara alxigi heleel biahliki idin heleel fakuni haaw cindahum ind alahliha xataa yakmiya allahu ilahay inti kuhogmiyaayo fi hada alamri arintan unanahaysodinti ilahay kuhogmiyaw idig isku seedahayo fa imraatu hilaal ibni umaya hilaal bin umay lamadi gof niyon sin zoojiyaalkin diraaler kolkan lamadi gof lankumid e ye waayelhaye kolkan zoojidis hadda awoti fa imraatu hilaal ibni umaya hilaal bin umay zoojidis yakoyti rasuul allahi nsati sala allahu alayhi wasalam faqaala mertay law linabi may gartay ya rasuul allah ilahay rasuulkiisi ina hilaal bna umaya hilaal bin umay shaykun oday oh oo daa'icun halaawiyo laysa lahu khadimun khadimun sugnaan laysa khadimun lahu lihilaal faltagraw antaad ka adaase an akduma ine ang adeego hu e waa ka hilaal ang adeeg qaala nabiyuna umay goray laamaya taas maka adaayo walakin laa yaqrabanaki ayakin dhawaanay laa yaqrabana huwa ilaalay dhawaanay kadakin dhawaanay faqaalaad may kagolay ngaadi inahu shaniye wallahi kadhaarday maa bihi bi hilaal hilaal gobodisma kasunaan habyaraase min xarakatin xarakatun dhagdhagaag ma kasugnaan ilaa shayin shayin dhagdhagaag mahaan wal hab yaraate shayin dhagdhagaag malew mana waalaakdhaarade maa zaala suba markoyso adinode maa zaala mazulyabki ooya mundu wakti lah kubilaab kana haaday min amri amri hilaal maa walaagi haadi kaana huwa maag haadi haadi ilaa yomi yomi hilaal hilaal maalintiis laa ku kudeer afartun ber hadi malkaroogo maalintii arintaasaa sheegay dadka alhaws lakureebayay bahal eraay lakubilaab ooyaha yahmeelolay fadhiya galandhog mahadhagaajaarti mana kalku reeglafada reeglaynfasa ay faqaala nabiy naumay kagoolay faqaala bacdu ahli elkay bacdigoodi linangareena law istaadanta waa kulankanba zawjidiis idin dalabtay law istaadanta ad idin dalaba lahaytay rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulsha idinku dalaba lahaytay fi imraatika fi khidmati imraatika imraada ideegowkeeda ad rasuulku idin dalaba fadi ay lakana ahsan saasafay lahayti saliya fakad adina may weli fakad adina nabiy nabag edimeyha liimraati hilaal ibni umaya hilaal bin umaya zawjadiisa ang edamey an takduma hiya imraadan edaegdo huwa hilaal ang edaegdo ang edamey fakultaan may kagoray laa astadinu ana an ma idin dalabaw fiha fi khidmatiha rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam idin maku dalabaw wama yudri may ogaahiniyan may ogaahi maada walaagi yaqulu rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulshay kagolo may ogaahi idaa waktigi staadanto an idin dalabo huwa anabiya ku idin dalabo fiha fi imraati naagday ku idin dalabo may ogaahi qoron furliyaraw bani ogaawaarimana alanshaaba hada tidaar cudurdaar ma gabo idaafa ma lahadasari waana wa rajulun aha shaabon dhalinyare aha rajul dhalinyare waha aan cudurkan sheegada may oob saasar hada horon furliyar o dhan moshi maydin dalabaayn mana falabistu na gaadi bidalika alictizaali dheeradow kaasoo dadki dhong noo dheeraden ya gaadi cashra layaalintumunganinga na gaadi fakamula may kaamil nagdeen lana nlahantan hamsuuna konton laylatan min layla ya ninkaanin nagden min xiini waktigi nuhiya la reebay can kalaamina una hadalkan la reebi laa kubilaw uma salaytu tukaday salaat alfajri salaat lfajr ya tukadi emayleya saxaabigan jaliilke yani waa kay kacba hadlahaye hahay hahay faqaala kacbun kacb may ka goolay faqaala kacbun faama saaxibaya fastakana yani waa kay saas waay faqaala kacbun kacb may ka goolay hahay faqaala kacbun facudtu nagaday fanaashadtu ilaha wadoob watawalaytu jesayer yani wa kay hataa tasawartu ilaa an kutilaabsado jidaara fabayna wakta ana ani ban shii socdo fi suuq lmadinati madina suugsha dhadi socda idan isla marki mahaykadiye idaa fujaa laa tadkul ilaa ala jumlati lismiya lere idan isla marki mahaykadiye nabadiyon beer falata min nabadi ahli shaami ahlu sham beer falatadiyo kumide kaasa haykadi beer godotadiyo kumide haykadi wa ama eelkodko haykadi min nabadi ahli sham ahlu shameel godyaalsho e lamada bolka lagbe miman ine kadima huwa man ka garay bidacaami daam hala gali yubiicu yabiicu yuriidu doonaw ay yabiica ini beeciyo huwa dacaama dacaamka beeci doonaw bilmadinati fi lmadina madina ka beeci fadaw shaaman gurkus dacaamkushene madina ka gadgada faday kaa safar milandhiibe kaasay likulmi mana yaqulu huwa nabadigi mayleya man ay yadulu huwa manka tusiye man ay yadulu huwa manka tusiye alay yani ala kacbi bni malik kacb binu maaliga faday ay tusiye reer madinatin kacabka saasana fadafiga naasu dadki gudugala yusiruna ishaarayan lahu lirajuli rajulki lahantis ilayan antikahin ishaarayan kaaso kaaso ilayin hataa jaa nabadiyo kibeer falasadaha inti kukoyniya nin kukoy fadafaca huwa nabadigi dhiibay ilayan antike kitaaban risaalatan wargadya in dhiibi maahi kitaabka soo saadiran hafulay min maliki kastana maligo kastan lerawa kufuli wakunton may ba ahaaday kaatiban ki walgoraw yahaadi fadaratu akriyay hu kitaabki akri faidan islamarkiba fihi fi lkitaabi kitaabki daskis may kasugnaaday ama bacdu bacd almadkuuri kahatla sheegi bacdishay fa inahu shaniye balahay fa inahu shaniye hadda balaaga may deeray naaon mahana deeray ana saaxibaka kacbow saaxibka muhamad e kad jafa saaxibkini gooyay kaad kagooy taasaan la deersi min alja min aljafwati wa yalakushene ey shadada calayka wadalamaka saaxibka kadulmiyay kagooy hana deersi walam yajcal maweelne adin allahu taala ilahay makuweelne bidaari hawaani daawdaraaw e ilaahay ilahay makuweelno daar daraaw maroogda dunya waay waa saaskata gaar daraawe mahaana walaa maliyacatin walaa bidaari maliyacatin daar oo lakalalaayatamaayo lakahalaawaw walaa maliyacatin daar lakahalawawna ilahay makuweelno arada waasawo e hoob iskagooy uni diyaarkin e diintaha kubaha yani murtada nagoy una ninkoy falxaq anta ad heleer binaaun hana heleel saley nawaasina xanuun hereeriyane hariiriyane kadi ka hariiriyane fakultan may kagoolay fi nafsi nafsay maysare xiina wakti garaas an akriyay ha arisaalata wargadiyan akri wa hadihi risaala risaaladan tan aylan e, si hor si hor si bilaayin hayti oo kaliyan min albalaaya kumidatiyana tan kan yan bilaayi lamaadhay darasiyo lang muslim lang gaale dadan ahay lang muslim e lang weerayo lang gaale uni kahariiriyane han laleyi kaale yani hariirkoo dhalaba hayto koy uni kahariiriyan garata muslimiinta ina kagooyeen ya nafsiya bilaailamaado eritan yan fatayamamtu nagasaday bihaabi tanuuri tanuurki bihaabi risaalati wargadiya nagasaday atanuura tanuurka nagasadi fasajartu huriyayha risaalata wargadi horta dabka saariyani mana wargadoonayaw keerlaawe hayte bes yani gaalnimalnasuwerwa meelo kuturay dabka saaritaan xata idaa malat marki tabeeno arbacuuna afarton tabeen arbiciintaasoo min alkamsiina konton kumida tabeen wa yani waa kaysaasoo ahan wasalbasalwaxyo wayiginan yani gaadi wasahi wasalfasal wahyo na gaadi idan isna markiba rasul rasuul ilahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shay lanko adirsidiba yati huwa rasuulka koya ni anin wa lankoba rasuulka indira fa qaala faqaala rasul rasuulka ilahdiri maylaya ina rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay yani wa kay yamuru huwa rasuulka ma amray kaada may ka amrahaye an tactazila anta inaad dheerato imraataka naagda zawjada ku dheerat fakultan may kagooley haye fuliyey arantiyede udaligu anaanu furey ha imraadu furey amada may afcaluka falew may kusuubiye fure agiga fureynisme sawelew qala rajul qaala rasul rasulka hadirimer lamaya laa tudalik an furtoy bal ictazil fogaaw anta ha imraadu ka fogaaw kudheeraw day bes falaa taqrabana inin dhawaatoy inin dhawaatoy anta ha imraad inin dhawaatoy waarsala huwa rasuul llahi diri waarsala huwa rasuulka diray ilaa saaxibaya lamaday saaxiban sikeeya hilaal iyo muraara lamadaasaan diray bimili rabiic bin muraari on hilaal bimili dalika almri amarkaas kaase oo kaliyaan diray wa amarkaas yoona may leeday zawjiyaalkin ku dheerada fakultan may kagolay limraati naagzitiday may ngaray alxigi hereel biyahliki idin hereel alxigi biyahliki may leeday kinaayatu dalaago dalaag kinaayadiisu obad niyooto dalaag niyooto dalaaga nagdaase furamaas hadii dalaag iningiyonene yani markaas idin hereel yani idin seedahaylay mana alxigi heleel biahlikiisin heleel fakuni haw cindahum ind alahli haw hataa yakliya allahu ilahay inti kuxugmiyaw fi hada alamri amarka una nahaysad shidada inti ilahay kuxugmiyaayo mil arinti yani taobadana kudegaas may walasadin isu seedahay fajadin ratu hilaal ibni umaya hilaal bin umay lankilera zawjadiisa seetay rasuul allahi seetay sala allahu alayhi wasalam faqaalad meertay lahu lirasuuli may ngartay ya rasuul allah ilahay rasuulkiisi o yani wa kay ha meertay yani maadaala ay ya rasuul ina hilaal umay lankan hilaal bin umay leeraw shaykun oday waay laaicun halaawiyo oday halaaway khaadiman bahan laysa lahu lihilaal man sugnaan khaadiman man sugnaan falesakrahu kaadaase an akdumayn an ngadeego o hilaal an ngadeeg tanyade kaadaase qaala nabiy naumeera laamaya taas ma kaadaayo walaakin laa yakrabana ay dhawaanay dhawaanay huwa hilaal ki adhakin dhawaanay waay inigahandhagaasnay fagaalad may kagola inahu shaniye wallahi akdaarday ma bi bi hilaal hilaal gobadis mahaan min xarakatin xarakatum dhagdhagaag mahaan ilaa shayin shayin dhagdhagaago mahaan wa wawallahi akdaarday ma zala huwa hilaal mazul yabki ooyaa mundu waktilaku bilaaw kana haaday min amri amri hilaal zala marshi haaday ma wal haadi kana alamru amarka bahaadi ilaa yawmihi yawmi hilaal hilaal yawmshi ila kudeer haadaa kan eh faqaala bacdu ahli herkay bacdigiis lian mayngareen kacb hadalahay law istadanta kacbow idin dalba lahaytay rasuul alahi ku idin dalba fadi sala lahu alayه wasalam fi imraatika fi khidmati imraatika imraada khidmadeedin ku dalba fadi lakana axsan may weli fagadarina huwa rasuulka bedamey limraati hilaal bin umay hilaal bin umay imraadisa edamey an takduma hiya imraadiyadentin adeegdo o hilaalan adeegdo fiha yani wa kay fi fi an takduman adeegdo hu hilaalan adeegdo kaasan edamey adin edin dalsokifaylahay fagultu ma eray ha la astadinu ana an idin mudalaba fiha fiha fi imraati imraadi dhadiya rasuulallah idin makudalaba sala lahu alay salam may wali wama yudri may ogahay niyan may ogahay maadaa walaagi yaqulu rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahay rasuulsha kagolo may ogahay idaa waktigi istaadantoon idin dalabo huwa nabiy nabag idin dalab fiha fi imraati imraada idin ku dalab rasuul gori kagolo may ogahay walhaal ana anin rajulun ahaa welib cudurun am rajulkaasoo shaabun dalin yarmilkasaseeda kor falabistu nagaadi bidalika lictizaali cashra layaalin